alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu e, shalay dhammaynay baabkii baabu likhlaas ku saabsanaa ayaynu axaadiistiisii carabka marinay xadiiska inoogu dembeeyey waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid ah ikhlaasku inuu markaa fadligiisu wen yahay oo sha'nigiisu wen yahay baa laga qaadanaya waayo saddexda nin ee camalka saalixa ku tawasulayay saddexda mid walba ikhlaaska waa tilmaamayey camalka markuu sheego daahirulcamal keliya ee ilaahay kuma bariyeyn ee wuxuu lahaa allaahumma in kuntu facaltu dalika ibtigaa'a wajhik waana sida loogu keenay baabka mid waliba ikhlaaskii waa sheegayey ibtiqaa'a wajhiga waxay tilmaamaysaa ikhlaaskii bay sheegaysa marka sha'niga ikhlaasku inuu weyn yahay waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay dacawaadka inuu ajiibo dacwada camalka saalixe wanaagsan loogu tabasulona allah inuu aqbalo marka horena allah wuxuu ballan qaaday baryada la baryaayo inuu ajiibaayo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum wuxuu idhi aniga ibarya haddaa i baridaan waa idinka aqbalayaa waa idinka ajiibayaa ayuu allah yidhi mas'alada aynu tilmaanno tawasul bilacmaali asaalixa mawduuc ballaadhan baa jiro oo ku saabsan attawasul in tawasul lala yimaado kelmad inaynu tawasulkaa ka nidhaahno ayay ila muuqatay innagoo hadalka aynaan badinayn mawduucuna uu iska ballaadhan yahay tawasulka waxa mashruuca in ilaahay magacyadiisa ama sifaadkiisa lagu tawasulo oo rabbi lagu baryaa waa mashruuc nusuustuna waa ku soo aroortay qur'aan iyo xadiisba allah magacyadiisa allah lagu baryayaa waa tawasul la is-amray walilaahi alasmaa'u lxusnaa fadcuuhu biha waa amar shayga sharcigu amrayna ama wuxuu noqdaa waajib buu noqdaa waana sida asalka ah marna wuxuu noqdaa sunna ayuu noqdaa labadaba waxaa ka dhexeeya inuu mashruuc yahay oo uu yahay shay ma'muurun bihi ima amra iijaabin aw amra istixbaab shay sharcan la amray inuu yahay oo nusuusta laynagu amray aayadda qur'aankaaba ku timi amarkeedu marka mashruuc inuu yahay laba iskuma khilaafsanaan addilo kale waa jirtaa oo marka asmaada ilahay in lagu tawasulaayo aad iyo aad bay u badan tahay laakiin aayadda amarka sheegaysaynu ku kaaftoomeyna in sifaadka ilaahay lagu tawasulo oo rabbi lagu baryo iyaduna waa jirtaayoo adilada waa ku soo aroortay oo axaadiista iyo aayaadka mid walba waa ku sugan tahay wa adkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin biraxmatika sifada ilaahay baa lagu baryayaa allah lagu weydiisanayaa oo lagu baryayaa yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika astakiif sifada ilaahay sifatu raxma allah lagu baryayaa allaahumma innii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratik yacnii cilmigaagaan kugu khayr weydiisanayaayoo sida khayrka badan inaad ii doortaan kugu baryayaayo cilmigaaga kuu weydiisanaya wa astaqdiruka biqudratik marka qudrada iyo cilmigu waa tawasul sifaadka ilaahay lagu tawasulaayo nooca saddexaad in acmaasha saalixa allah lagu baryo aayaadka qur'aankaana waa ku timi axaadiista nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ku timi aayaadka waxaa ka mid a rabbanaa inana samicna munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaaamana rabbana fakhfir lana dunuubana wakafir canna sayi'aatina waa baryo ilaahay lagu baryaayo oo iimaanka lagu weydiisanayo oo lagu baryayo sababtay u sheegeen maxay tahay in marka iimaanka loogu yeedhay oo iimaankii ay la yimaadeen oo dabeedna looga sababeeyey rabbanaa fakfir lana inta fa la geshay waa tawasul camalka saalixa allah lagu baryayo camalka saalixa allah lagu baryayaana waa iimaanka weeyi oo iimaanka de camal waa yahay ya wa tilka aljannatu uuristumuuha bima kuntum tacmaluun iimaankii kuma jira miya maya waa ku jira ya waxalla wuxuu markaa wanaagsanaayo ruuxu la yimi baa waxaa laga tilmaamayaa bima kuntum tacmaluun marka camalkii saalixo allah lagu baryay weeye waatuu bukhaari saxiixiisa baabaysto baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamal wuxuu u baabaystay cidda tidhi iimaanku isagaaba camal ah isagaaba camal ah markaasuu nusuusaha qaarkood soo aroorinayaa oo aayaat axaadiis axaadiisba leh ayuu keenaya rabbanaa inana aamanna bima anzalta watabacna alrasuula faktubna maca alshaahidiin yacnii waxa weeye waa tawasul camalka saalixa lagu tawasulayo allah lagu baryo ka afraad wuxuu yahay waa in cid saalixa ama salaax lagu tuhmaayo ama la og yahayba inuu saalix yahay in loo tagoo la yidhahdo ilahay noo bari kaasina waxa weeye waa bannaan yahay shaki ma le axaadiisna waa ku soo aroortay mutacadidii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo mimbarka ka khudbadaynaya maalin jumce ayaa nin reer miyu imanaya markaasuu odhanayaa xoolihii halaagsame ee ilaahay noo bariyo roob nooga bari markaasaa nebigu gacmaha sare u taagayaa allahuma asqina allahuma asqina allahuma sqina wa fii riwaaya allahuma akhifna allahuma akhifna allahuma akhifna marka nooca afraad ee tawasulku wuxuu yahay waa in cid saalixa ama salaax lagu tuhmaayo inta loo tago la yidhaahdo markaa allah noo bari waa taa nebiga la weydiisanaya ducada afartaa noocee tawasulku waa sugan yahay bacdu ahlicilmi waxay ku daraan nooc kale in xaaladda qofku ku sugan yahay dacfiga iyo taagdarrada iyo ashyaada noocaasa inuu allah ku baryo rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya waxaa jira haddaba nooc kale oo tawasulkaa lagu daro oo dadka qaarkood ay ku daraan oo ku saabsan daatada ama jaaha ama qadarka iyo sharafta in lagu weydiisto shakhsi leeyahay yacnii cid daatadooda iyo xaqooda in lagu baryayo oo la yidhaahdo bixaqi nabiyina muxamed sala allahu aleyh wasalam baan kugu baryayaa ama bixaqi sheikh fulaan ama bijaahi markaa sheikh fulaan ama bijaahi fulaan in saasoo kale markaa lagu baryo taana tawasulka dadka qaarkood baa geliya laakiin taasi waa mid laysku khilaafsan yahay oo layslama oggola tawasullada noocyada hore nusuusteeduna waa caddahay khilaafna kama taagna taa bixaqi fulaan ama bixaqi nebiyi lagu baryaayo iyo bijaahi fulaan iyo marka waxa bidaati nabiyi sala allahu aleyh wasalam wax daliiloo saxiixoo ku soo arooray ma jiro daliil saxiixa oo sariixa oo ku yimi ma jiro waxaa loo cuskadaa waa laba shay weeye ama waxaan sugnayno ama mawduuca ama daciifa in loo deliishado dee taasina deliil maaha ama wax ixtimaal inuu sida aqbali karo ay is yidhaahdeen waxa weeye daliil bay idinku noqon kartaa ay is yidhahdeen daliil bay idinku noqon kartaa waxyaalaha markaa la soo arooriyey ee baabkaa loo keenay waxaa ka mid a in la yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aadam baa ku tawasulay oo nebi aadam tawasulkiisii uu ku tawasulay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo weli wujuudka aan iman oo jasadkiisii aan la abuurin ayuu markaa ku tawasulo ilaahay ku barya yidhahdeen xadiis saa lagu soo warinayo ayaa la keenay oo xaakim mustadraga ku soo wariyey laakiin xadiiska caynkaasi ma sugna ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahan waa mawduuc waa been abuur bay yidhahdeen culammada tiri waa been abuurna waxaa ka mida alimaamu dahabi baa ka mid a oo wuxuu sheegay inuu mawduuc yahay culamo badanna waxay yidhahdeen waa daciif oo bacdu ahlicilmi baa wakhtiyada qaarkood xadiiska mawduuca dhicda inay sii taxqiijin oo markaa waxa weeye inuu mawduuc yahay aan tasriixin oo ay yidhaahdaan waa daciif waayo mawduucu waa qayb ka mida daciifkii e, daciifkuna waa ka guda ballaadhan yahay e, mawduuca waa ka guda ballaadhan yahay marka mawduucu waa qayb ka mida daciifka ahlucilmi kalena saas leeg bay sheegeen inuu mawduuc yahay ama baatil yahay ay tilmaameen waxaa ka mid a tawasaluu bijaahi fa jaahi cinda allaahi cadiim xadiiska caynkaasi asal ma leh saas aawadee culamada qaarkood waxay soo naqliyeen ittifaaq inaanu xadiiskii nebiga ahayn oo muxadisiintaoo dhammi warkaa isku waafaqsan yihiin xadiiska hore aan ku yaro noqdo xaakim baa isagu wuxuu yidhi isagu gaarnimadiisa xadiisku waxa weeye waa saxiixulisnaad sanadkiisu waa saxiix cid kaleo culammada muxadisiinta ka midoo saxiixisay lama hayo subki baa isagu wuxuu yidhi waa saxiix oo xaakim baa saxiixiyey marka tasxiixa xaakim inuu ictimaaday unbaa ka muuqatee isagu marka waxa weeye taxqiiqu ku sameeyey oo xadiiska markaa sixadiisu ugu caddaatay inayna jirin ayaa hadalkiisu tilmaamaya marka culammadii muxadisiintae hore cid markaa saxiixisay saasaan loo hayn weliba xaakimna wuxuu sheegay cabdiraxmaan ibnu zayd inuu aabbihii ka wariyo axaadiis mawduucah axaadiis been abuur ah misena xadiiskanuu cabdiraxmaan ibnu zayd soo wariyo aabbihii uu ka warinaayuu saxiixiyo yidhi waa saxiixulisnaad mawdic kalena wuxuu ku sheegay markuu cabdiraxmaan u tarjamaynayey inuu yidhi aabbihii wuxuu ka wariyey axaadiisa mawduuca marka labadiisa hadal isaguna saasay isaga hor imanayaan u tanaaqudayaan waayo isaga laftiisaa sheegay cabdiraxmaan ibnu zayd inuu aabbihii axaadiis mawduuca ka wariyo xadiiskana cabdiraxmaan ibnu zayd baa aabbihii ka warinaaya marka inuu saxiixiyaa oo saxiixulisnaad yidhaahdaa ma ma suuragal ahaa isagoo sheegay inuu cabdiraxmaan ibnu zayd aabbihii axaadiis mawduuca ka wariyo kanna uu cabdiraxmaan ibnu zayd aabbihii ka wariyey tacaaradaa fatasaaqataa labadiisa hadal way isla dhaceen haddii la eego la tadqiiqiyana saxiixu de wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo hadalkan markaa uu saxiixa yidhi baa qalad ah bishahaadati nafsi markhaati kaca naftiisa uu ku markhaati kacay daraaddeed ayay waxay noqonaysaa daynanu sax noqon karin waxaa ka mida allahuma innii as'aluka bixaqi saa'iliina calayk xadiis ku saabsan marka loo soo socdo salaadda in sidaa lagu ducaysto kaasna waa daciifa ma sugna cadiyat alcawfi baa sanadkiisa ku jira waxaana nawawi iyo eh, haysami iyo khayrkoodba ay yidhaahdeen waa muttafaqun calaa dacfihi inuu cadiyat alcawfi daciif yahay waa laysku waafaqsan yahay marka ninkaa dacfigiisa laysku waafaqsan yahay baa soo wariyey waa midda labaadee hadduu sugnaan lahaa eh, daatooyin inaan lagu tawasulayn bay aqbali karta oo uu daahir ku yahay waayo bixaqi saa'iliina calayk saa'iliinta allah baryayaa xaqa ay leeyihiin maxay tahay ee allah markaa isugu waajibiye u ballanqaaday xaqaasi waa ijaabo waa aqbalaad wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi udcuunii aniga ibarya astajib lakum waa idinka aqbalayaa haddaa ibaridaan marka xaqa allah ballanqaaday oo cidda baryaysa u ballanqaaday waa inuu ka ajiibaayo taas weyi ijaabada uu allah aqbalayaana oo uu ajiibayaana waa ficlun min afcaalih sifaadkiisaay ka mid tahay marka waxay ka dhigan tahay hadduuba sugnaan lahaa ma sugno waa daciife in sifadii ilaahay allah lagu baryaayo ayuu noqon lahaa calaa kulli xaal ashyaa markaa badan ay u deliishadeen oo sidaasoo aan sugnayn baa jira waxaa markaa meesha yaalla xadiis marka waxa weeye xadiisulacmaa xadiis la yidhahdo xadiiska xadiisulacmaa la yidhaahdaa waxa uu ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa nin u yimi indhali wuxuu idhi yaa rasuul allaahi ilaahay ii bari yacnii inuu indhaha ii bixiyo allah ii bari markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in shi'ta dacawtu wa in shi'ta sabarta wa huwa khayrun lak haddaad doonto waan kuu baryayaa oo ilaahay baan ku weydiinayaa inuu indhaha kuu bixiyo haddaad doontana waad sabraysaa inaad sabirtaana kuu khayr badan mar labaad buu nebiga ku celiyey calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi yaa rasuul allahi maya ilaahay bari markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam soo weysayso oo waxa weeye markaa tuko oo dabeedna markaa ducadanna akhri allahuma innii atawajahu ilayka binabiyika muxamed ila aakhiri alxadiis ninkii baa soo weysaystay yacani labadii ragcadood buu tukaday dabeedna marka waxa weeye ducadii buu ku ducaystay nebigu u laqimay ducadana waxaa ku jirtay washafichu fiya ilaahu shafaacada nebiga calayhi salaatu wasalaam ii aqbal ninkii baa waxa weye indhuhu bixin xadiiska caynkaasa culammada qaarkood sixadiisa waxbay ka sheegeen oo sida waxa weeye sahsawaani siyaanulinsaanka iyo sida waxa weeye markaa saaxibu tathiir alictiqaad yacni bacdu ahlicilmi waxbay ka tilmaameen oo ka sheegeen oo tirmidi baa yidhi abi jacfar oo sanadka xadiiska ku sugan khidmi ma aha markaase waxay yidhahdeen haddaanu khidmi ahayn dee waa raazi raazi hadduu yahayna waa daciif tirmidi waa xadiiska waa sugo waa saxiixiyey isagoo khidmina u diiday abi jacfar ama waxay yidhahdeen waa majhuul oo lama garanayo laakiin siday culammada qaarkood ay tilmaameen waxay tahay xadiisku inuu saxiixiyo iyo haabit yahay raajixuna uu yahay inuu markaa raawigan abi jacfar inuu yahay abi jacfar alkhidmi inuu yahay ayuu saxiixu yahay marka waxa weeye sida sawaabkee saxani waa inuu xadiidku asal ahaan waa inuu sugan yahay weyi laakiin waxaa la ysku hayaa ma tawasul ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu tawasulayo miyaa mise waa tawasul lagu tawasulaayo jaaha nebiga iyo qadarka nebiga iyo xaqa nebiga xadiidkan haddaba waxaa la ysku hayaa ma noociiba nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa lagu tawasulayey oo rabbi loogu dhowaanayey inuu nebigu kuu duceeyo mise waxa weeye waa tawasul jaahiisa iyo xaqiisa lagu tawasulayo sida saxiixii waxay tahay tawasulkani inuu yahay tawasul ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu tawasulayo oo rabbi lagu baryayo taa waxaa caddaynaya kow waa midda koowaadee ninku wuxuu u yimi inuu nebigu u duceeyo calayhi salaatu wasalaam buu u yimi oo wuxuu uhi udcu llaha lii allah i bari waa qodob qaar baa yidhi waxa weeye duco ayuu nebigu barayo yacni waxa weeye muraadka looga jeeda waa inuu duca baray dee ninku duco in la baro uma iman wuxuu yidhi markaa ilaahay i bari nebiguna waa u ballan qaaday hadduu doorto oo wuxuu yidhi in shi'ta dacawtu wa in shi'ta sabarta wa huwa khayrun lak wuxuu u ballanqaaday hadduu doono inuu u ducaynaayo ayuu nebigu u ballanqaaday ballanqaadkiisana nebigu waa oofiyaa yaa waa khayru man yuwafii wacdah ninkii waa ku adkaysto wuxu uhi maya ilaahay bari marka qatcan wuxuu nebigu ballanqaaday inuu baajiyo oo marka guub yeelaa dee ma dhacayso ee kollayba waa sameeyey baryadii ilaa waa u ballanqaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa shay labaadoo caddaynaya shayga saddexaad wuxuu yahay aakhirka xadiiska waxaa ku sugan inuu nebigu u laqimay inuu yidhaahdo allahuma shafichu fiya ilaahu shafaacada nebiga ii aqbal shafaacaduna waa maxay waa duco waa baryo allahuma shafichu fiya bimacnaa iqbal shafaacatahu fii sha'nii shafaacada nebigee sha'nigayga ku saabsan ilaahu ii aqbal taasina waxay caddaynaysaa in waxa weeye ducadii nebigu calayhi salaatu wasalaam u duceeyey inay dhacday marka shay kaloo camal saalix oo uu ku laray ayaa jirta oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani waxaad samaysaa inaad marka camalkaa saalixa la timaado deedna aad tidhahdo ilahu shafaacada nebiga i aqbal allahuma innii atawajahu ilayka binabiyika muxamed nabiy araxma yani waxa weeye ducada caynkaas ah ee uu ku ducaysanayo ee loo laqimay waa caawin marka waxa weeye ducadii nebiga lasii caawinayo oo marka waxa weeye allah laga baryaayo in allah aqbalo haddaba dadka qaarba waxay ku arkeen xadiiska inay ku jirto yaa muxamed markaasaa waxay ahayn nebiga xataa loo yeedhaya nidaaga inaan la diidayn ma ku tusinaysa dee nidaagana nidaa nebiga la baryaya ma ahayn xadiiskana kuma sugnaa wax uu nebiga weydiistay waxay culammadu yidhahaan waa istixdaar yacni markaa nebiga qalbiga uku soo xaadirinayo sida markaynu tukanayno atixiyaadkeennu akhrinayno ay ugu jirto assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu oo ay khitaabka culammadu yidhaahdeen hadal nebiga lala hadlayo maahae waxaa looga jeedaa istixdaar ayaa looga jeedaa noocaas weeye siday ahlucilmigu markaa tilmaameen waxaa kala duwan in nebigii wax la weydiisanayo iyo inuu wax la weydiisanayn yacni halka nebigii in wax la weydiistay kuma sugnaa sidaas aawoodee intaa dhammaanteed waxay caddaynaysaa ducaa nebigu u duceeyey oo shafaaco ah oo isaguna leeyahay markaa i aqbal oo nebigu yidhi markaa sidaa ku soo duceey inuu ilaahay aqbalo shafaacada in marka ay jirto marka waa tawasul ducada yani markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa lagu tawasulayo saas aawadeed saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu noolaa nebigu fii daari dunya ku noolaa ducada nebiga waa ku tawasuli jireenoo markay dhibaatooyin ku dhacaan nebigay u iman jireen sida xadiiskiiba uu sheegayo allahuma ina kuna natawasalu ilayka binabiyina muxammadin fatasqiina wa ina natawasalu ilayka bicammi nabiyina markii abaartii darani ay dhacday cumar bnu khataab baa wuxuu yidhi ilaahayow waxaannu kugu tawasuli jirnay nebigaagii muxamed ahaa sala allahu aleyh wasalam markaasaad na waraabin jirtay tawasulka wuxuu u jeedaa nebigaa noo ducayn jiray sida maalintaaba uu duceeyey isagoo mimbarka ku sugan uu u duceeyey siduu marar kale u duceeyo salaatulistisqaa intuu tujiye u duceeyey sida ducooyin kale markaysaga wakhtiyada qaarkoodoo dhibaatooyinka ugu duceeyey sida yowma badrin iyo waxa weeye markaa wakhtiyo kaleba xataa cidda dhibaato gaari haysataa nebiga si ay ugu iman jirtay sida ninka idhoori ugu yimi sidii gabadhii suuxi jirtay ay ugu timi ay tidhi yaa rasuulallahi ilaahay i bari ou yidhi haddaad doontana waan kuu baryayaa ilaahay gabadh suuxi jirtay ayuu nebigu ku odhanayaa haddii kalena waad sabraysaa haddaad sabirtana jannaad leedahay markaasay tidhi waa iska sabrayaayoo jannadaan dooranayaaye ilaahay waxaad iga baridaa markaan yacnii suuxo cawradaa iga faydantay inayn cawradu iga faydmin ilaahay ii bari suuxitaanka waa iskaga sabraya mar haddii janno lagu helayey markaasaa nebigu ilaahay u baryey inaan cawradeedu faydmin gabadhii waxay ahaan jirtay mid suuxda oo si kasta hadday u suuxdo cawradeedu ayna muuqan saasay ahaan jirtay mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa ha ahaato marka waxa weeye shay caamo ummaddu ay doonayso oo dhibaato caama ha ahaato ama dhibaato gaaroo qof haysata ha ahaatee nebiga ducadiisa in lagu tawasulaa saasay u jiri jirtay wa innaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina waxaannu hadda kugu tawasulaynaa buu yidhi markaa nebigaaga adeerkii oo cabbaasaannu kugu tawasulaynaa xadiiskaa bukhaari baa soo wariyey waxaana ku sugan in markii nebigu dhintay dabadeed ay saxaabadii ka leexdeen inay markaa nebiga ku tawasulaan oo ay u weecdeen in nebiga adeerkii oo cabbaasa ay ku tawasulaan haddii jaaha lagu tawasulayo qadarka iyo xaqa iyo jaaha looga jeedo jaaha nebigu markaa ma nuqsaamin nebigana jaah u kordha mooyeene waxba ka dhinmi maayaan jaahiisuna markaa waxa ilaahay agtiisa waa weyn yahay mar walbana qadarkiisa iyo sharaftiisa iyo fadligiisu waa siyaadaysaa marka hadday tahay jaaha iyo qadarka iyo fadliga in lagu tawasulayo dee saxaabadii kamay weecdeen nebiga inay ku tawasulaan oo cabbaas umay weecdeen ya qaar baa waxay yidhaahdeen wuxuu marka cumar uga weecday wuxuu caddaynayey marka waxa weeye mafduulka in lagu tawasulaa inay bannaan tahay yacni marka waxa weye iyadoo afdalka in lagu tawasulaa ay suuragal tahay laakiin waa dacwa cidi markay dhibaata haysato dhibaatadu ay aad u daran tahay dee waxay doonaan cidiba cidday markaa ka mudan tahay inay ku tawasulaan cabbaasna isagoo saxaabi faadilay ah ayaa haddana waxaa u raacdaa inuu waxa weeye qaraabadii nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam oo weliba marka waxawe nebiga calayhi salaatu wasalaam uu aabbihii la walaal yahay amaa calimta ana cama arajuli sinwa abiihi marka maadaama sharaftaa kale u raacday ayaa isaga lagu tawasulay tawasulka cabbaas lagu tawasulaya ma wuxu ahaa tawasul biljaah mise wuxu aha tawasul bidducaa maya wuxuu ahaa tawasul biducaa buu ahaa ducada in lagu tawasulaayo maxaa caddaynaya waxaa caddaynaya riwaaya saxiixa lagu soo wariyey oo zubayr ibnu bakaar wakhayruhu soo warinayaan xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga ku soo aroorinaayo oo tilmaamaya naskii uu ku duceeyeyba cabbaas keenaya walay cabbaas ducee oo cabbaas uu duceeyey allahuma inahu lam yanzil bala'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin wqad twajh alqwm bi ilayka min nabiyik wahadii aydina ilayka bاdunuub wanawaasina ilayka bاtawba fasqina naska ducada uu ku duceeyey saas yadaa bay ahayd bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen sanadkeedu waa saxiix marka cabbaas tawasulka lagu tawasulaya maadaamuu ahaa tawasul bidducaa waxay caddaynaysaa kii nebiga lagu tawasulayana waa inagii soo caddaynay inu ahaa tawasul bidducaa tawasul biljaahi iyo bixaq inaynay ahayn marnaba labada nooc midnaba dee waxa weeye saasay u caddahay sidaas ayay u caddahay marka waxa weeye calaa kulli xaal saasaan xuja ugu jirin xadiisulacmaa waxaa jira haddaba riwaayo laba riwaayo daciif ah oo marka waxa weeye mid ziyaado weeye xadiiska lagu daray oo tilmaamaya hadday xaaja kuu sugan tahay sidaa ku ducayso laakiin ziyaadadaasi waa ziyaada shaadda oo waa daciifa ma sugna waa midda labaade riwaayo kalea la soo wariyo wakhtigii cusmaan ibnu cafaan cusmaan ibnu xunayf inuu u laqimay nin indhala oo cusmaan ku soo noqnoqonayey inuu u laqimay ducadii inuu u laqimay oo u yidhi sidaan ku ducayso riwaayada sidaa ku soo aroortay saxiixa ma ahe waa daciifa gaayatu maa fii amrina waa in marka waxa haddayba sugnaan lahayd waa in saxaabiga isaga ijtihaadkiisa sida ula muuqato oo arrinaan saxaabadii kale samayn inuu sameeyey laakiin ma sugnaba waxaynu leenahay taa tanazulan ayaynu u leenahay waxay qaarkood yidhaahdeen dabaraani baa xadiidkaa saxiixiyey oo wuxuu yidhi xadiidkaa marka uu sheegay walxadiidu saxiixun ziyaadadaa markuu soo wariyey tilmaamaysa in wakhtigii cusmaan loo laqimaynin oo deedna sidii ku ducaystay dabeedna marka waxa weye indhihii u baxeen indhihi ay u baxeen waxaa la odhanayaa waa midda koowaad ee xadiiskaasi ducadii nebigu u laqimay inuu ninkii indhoolaha yidhaahdo ducadii oo dhammaystiran ma wada odhan oo looma laqimin ninkan waayo qadar baa laga tegay qadarka laga tegay waa maxay allaahumma shaficu fiya oo maadaama marka waxa ninkan marka wakhtiga dambe imanaya nebigu markaa ducadiisii aanu haysanin oo in ilaahay indhaha u saaro oo indhaha u bixiyo aanu nebigu ugu ducayn dee waxay u muuqatay marka waxa weeye in marka meesha aynay soo gelayn intaa lagu duceeyo ilaahu ducada nebiga i aqbal inuu yidhaahdo saas aawoodee wax shay ducadii ku surnay oo nebigu la qimay aanu marka waxa markan aanu samayn sanad ahaanna ma sugno waxa weeye waxay noqonaysaa riwaayadaasi inay daciifo tahay dabaraani markuu leeyahay xadiisku waa saxiix wuxuu u jeedaa asalka xadiisku u jeeda bidaliil inuu soo sheegay shucba inuu soo weriyey riwaayada sidan sheegayana shucba ma soo werina asalka xadiidka ayuu soo weriyey marka maadaama uu sheegay inuu xadiiskan shucba soo wariyey oo u yihi walxadiisu saxiixun wuxuu ka hadlayaa asalka xadiiskaee shucba soo wariyey uu isagu sheegay taasuu ka hadlayaa taas ayuu ka hadlayaa markii waxa weeye cumar markuu lahaa waxa weeye eh, cabbaas baan ku tawasulaynaa haddii waxa weeye isagu markaa uu ka leexday sidii markaa fiicnayd afdalka ahayd dee saxaabada kalea baraarujin lahaa saxaabadii kalena waa u taqriiriyeen marka waxaa ka soo baxaysa yacni wakhtigan marka waxa weeye nebigii la oofsaday oo nolol barsakhiya uu nool yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo noloshii adduunye uu ka tegey inaan tawasulkii yacni isaga lagu tawasulaayey inaanu markaa jiraynin ee waxa lagu tawasulayaa ay noqonayso yacni waxa weeye cid saalixiina in markaa ducadooda lagu tawasulo inay noqonayso ila haddii jaahiis iyo qadarkiisa lagu tawasulaayo marka waxa weeye isma bedelin jaahi nebigu wax ku kordha mooyaane waxna kama dhicin marar kalena ma dhicin ee saxaabada nebigu sala allahu alay wasalam inay ku tawasuleen oo yidhaahdeen markaa jaaha nebigaanu kugu weydiisanayna cibaaro sariixana lamaba hayaba ya wayna soo noqnoqotay qisada noocaasoo kaliyi oo wakhtigii mucaawiye ayaa abaartii oo kale dhacday yaziid ibnu aswad aljurashi ayuu u yeedho uu yidhi marka waxawayan isagaynu ku tawasulanaa ilahay noo bari markaasuu isaguna duceeyey ya xadiiskana culammadu waxay ku soo saareen bacdu ahlicilmi dalaa'ilu nubuwahay ku dareenoo ku soo saareen sida bayhaqi wakhayruhu ay ugu soo saareen marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaasaan waxba ugu jirin culammaduna waxay sheegeen tawasulka jaaha lagu tawasulayaa inuu yahay bidcatun biitifaaq sida sheekh ba marka uu tilmaamay culamo kalena ay ku raaceen bidca inay tahay layskuna waafaqsan yahay bidca waxay u noqotay waa shay markaa ducadii waa cibaado ducadii maadaamay cibaado tahay waxa allah lagu baryayaa waa inay tahay wax nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam marka bijaahi fulaan mar haddaan nebigii lagala kulmin oo diinkuu nebi maxamed la yimi aanu ku jirin waxaa laga qaadanayaa dee inay bidco tahay iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina bidca wa bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi naar yacni saas yada weeye sidaas weeye markaa sidaasaan waxba ugu jirin dadka qaar waxay doonaan inay isku mid ka dhigaan istikaasada la gargaar weydiisanayo amwaadda dhimatay iyo tawasulkan jaaha lagu tawasulayo bijaahi fulaan laakiin labadu waa kala duwan yihiin midna waa shirki oo in amwaadda la baryo iyaga la tuugo oo la yidhaahdo sheekh hebelow ii gargaar kurbada iga qaad dhibaatada iga qaad waxaan isii yaa cid dhimata inaad baridaa waad gargaar weydiisataa oo isaga aad baridaa waxay noqonaysaa waxa weeye shirki bay noqonaysaa cumuumaadkaynay gelaysaa adducaa huwa alcibaada waman adallu minman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim haafiluun waida xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihm kaafiriin baryadaad baryaysana ku maqli maayaan kaamana warqabaan qaarad kale markaa nin ku aasan qaarad kale ku aasan ayaa marka ay u yeedhanayaan iyagoo boqolaal markaysa markaa ama kumaan kun kilomitir isagoo u jira baa loo yeedhanayaa markaase waxay ka aaminsan inuu og yahay maqlaayo ajiibaayo kurbadana ka qaadi karo ya saasay aaminsan yihin dee waa qaybo cilmulqaybkii oo loo sugaya weeye samci khaariqa ah oo loo sugaya weeyi adduunyada markuu jooga intuu wax ka maqli jiray qudro loo sugaayo dhib iyo dheef inuu awoodaayo weeye allah wuxuu inu amray isaga inaanu barino inu amray marka sidaas aawadeed taa iyo tani saasayna isugu mid u ahayn ahlucilmigii horena waxay sheegeen baryada amwaadda la baryayaa inay gaalnimo tahay xataa ibnu taymiya intaanu dhalan ka hor ay ahlucilmiga qaarkood sheegeen abulwafaa ibnu caqiil baa ka mid a culamada sheegtay oo markuu sheegayo uu leeyahay khitaabu lmawta yacni waxa weeye markaa dadka dhintay lala hadlaayo laleeyahay kurbada iga fayd oo markaa waxa isii leeyahay wuxuu odhanaya wahum cindii kufaarun bi hadihi alawdaac abulwafaa ibnu caqiilna wuxuu dhintay shan boqol iyo saddexiyo tobankii shan boqol iyo saddexiyo tobankii ayuu dhintay ghazaali bay isku wakhti ahaayeen ibnu jawsi baa talbiisu ibliiska hadalkiisa ku soo naqlinayaa ya qarnigii lixaad bay markaa waxay noolaayeen awalkiisi buu dhintay markaa abulwafaa ibnu caqiil marka waxa weeye ahlucilmigu horay u sheegi jireen yacni marka arrinka noocaasi markaa markaa u bannaanayn oo nooc shirkiga uu yahay saasay u sheegi jireen sidaas ayay u sheegi jireen subki ayaa wuxuu yidhi tawasulka markaa lagu baryaayo jaaha nebiga sala allahu alayh wasalam iyo xaqa nebiga waxaa lagu kulansanaa inay bannaan tahay ilaa ibnu taymiya yimi markuu ibnu taymiya yimi ayuu la yimi laguma baryi karo warka noocaas wax jira maaha wax jira ma aha waayo bixaqi fulaan inaan lagu baryi karin xaqa hebel inaan lagu baryi karin dee abu xaniifaaba sheegay oo boqoliyo kontonkii dhintay abu xaniifa sheegay kitaab kastoo fiqi ah oo madhabulxanafiya u qoran buu ku yaallaa ya durulmukhtaarka ama raddulmukhtaarka eeg quduriga eeg yacni kutubta kale xanafiye eeg bacdi waxay ka soo naqliyeen lix iyo soddon kitaab oo xanafiye qortay waxaynay qaarkood leeyihiin sida quduuriguba u odhanayo kutubta muctamadku ka mid yahaye markaa ay xanafiye leedahaye quduurina wuxuu ka mid ahaa shuyuukhdii khaiib khatiib albaqhdaadi qarnigii waxa weeye shanaad awalkiisii buu noolaa ila khatiib wuxuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii ayuu dhintay mashaaikhdii khatiib albaqhdaadi baanu ka mid ahaa wuxuu odhanayaa ma bannaana in la yidhaahdo as'aluka bixaqi fulaan liannahu laa xaqa lilmakhluuqi cala alkhaaliq waayo makhluuqu xaq kuma leh khaaliqa tacliilka saasuu odhanaya abuu xaniifa waxaa laga soo naqliyey oo kutubta xanafiya o dhan ka soo naqlinaysaa laa yanbagii liaxadin an yadcuwa allaha ila bihi laa yanbagii liaxadin an yadcuwa allaha ila bihi marka waxa weeye cala kulli xaal masalada ku saabsan tawasulka xaqa iyo jaaha ku saabsan sidaasaa waxa weeye kutubta fiqiga ah qaarkood sidaasay u diidayaan horena loo diidi jiray wax ibnu taymiya diidmadeeda la yimina maaha xadiis baa jira bukhaarigu soo wariyey oo ay nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha ay ku tidhi waan xanuunsanayaa oo madaxa ay xanuunaya dabeedna markaa waxa weeye uu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam yacnii haddii aad dhiman lahayd anigoo nool ya ilaahay baan dembidhaaf kaaga baryi lahaa low kaana daaka wa ana xayun faastakfira lak riwaayaadka qaarkood waxay kordhinayaan oo aan saxiixulbukhaari ku sugnayn fakhasaltuki wahaya'tuki wastakfartu laki ya yacni marka waxa weeye taasay ku darayaan mawdicu shaahid waxay tahay hadday dhici lahayd inaad eh, dhimato aniga oo nool ya may markaa dee dhacdo markaa inaad iga horrayso aad iga horraan dhimataa may dhacdo tamani bay u fasireen culammadu ye oo fa astakfira lak dabeedna ilahay dembidhaaf aan kaaga baryo xadiisku waa fii saxiix albukhaari ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen oo suyuudi laftiisu ka mid yahay in lowdani litamani tahay sidaas aawadeed fa astakfira waa la nasbinayaa laa khayru suyuudi wuxuu ku odhanaya xaawiga ayuu ku odhanayaa juska labaad laba boqol iyo koob iyo toddobaatan shuraxda qaarkoodna waa sheegeen marka fa astakfira waa la nasbinayaayo waa tamanniga jawaabteedii tamanigana waxaa loo isticmaalaa dee shay waxa weeye markaa dhicitaankiisaoo ama aan suuragal ahayn ama aanu badnayn inay dhacdo dee istikfaarku hadduu dhacaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ducada uu ducaynaya hadday dhacayso marka uu dhintiya markuu nool yahay mid walba dee waxa weeye markaa ma tamaniyeen markaa inuu ka horrayso uu isagu markaa u duceeyo waxay ku tusinaysaa waxa weeye markan kale duco gaaro oo markaysaga ugu ducaynayaa inayn markaa jirayn saasaa marka waxaa laga qaadanaya ama xadiiska la soo wariyeoo sheegaaya acmaasha ummaddeeda lay bandhigaayo deedna markaa haddii aan shar ka helo ilaahay baan markaa u baryaa aan u duceeyaa sixadiisa waa laysku hayaa culamada qaar waa daciifinayaan waa midda kale haddiiba marka ay sugnaato duco caama ummadda loo ducaynayo shaksi shaksi ducada loogu ducaynayo oo mataalibtiiyo danaha kala duwan loogu ducaynayaa dee inaynay jirayn baad garanaysa inay jirayn ayaad garanaysa baabu tawba waxaynu bilaabaynaa baabka labaad qaala imaamu nawowi raximah ullah qaala alculamaa'u altawbatu waajibatu min kulli denbin alimaamu nawowi waxauu yidhi qaala alculamaa'u altawbatu waajibatu min kulli denbin towbaddu waa waajib in laga toobad keeno min kulli denbin dembi kasta laga toobad keenaa waa waajib weeye fain kaanat ilmacsiyatu hadday tahay macsida ama dembigu bayna alcabdi wa bayna allahi tacaala addoonkiiyo allah mid u dhaxaysa hadday tahay laa tatacallaqu bixaqi aadamiyin oo xaq aadami aan ku tacalluqin ee xaq ilaahay uun meel lagaga dhacay ama lagu dembaabay falaha alaasatu shuruud waxay leedahay saddex shardi bay leedahay axaduhaa saddexda shardi midkood an yuqlica waa inuu ka fuqo oo ka tago can ilmacsiyati dembigii waa shardiga koowaad dembigii waa inuu ka fuqaa oo markuu toobad keenayo dembigii aanu ku dhex jirin ee ka dhex baxaa waaani shardiga labaad an yandama cala ficliha waa inuu markaa ka tiiraanyoodaa ka qoomamoodaa samaynta macsidaa ama dembigaa uu la yimi oo isku cilkaambiya ka tiiraanyoodaa isku cilkaambiya nadaamo wahaalisu shardiga saddexaad an yaczima waa inuu go'aansadaa an laa yacuuda ilayha abada inaanu weligii macsidaa dib ugu noqonin waa inuu go'aansadaa oo niyo go'aan ah oo casmi ah la yimaadaa saddexdaa shardaa loo shardiga fa in fuqida haddii la waayo axad halaasati saddexdaa shardi midkood haddii la waayo lam tasixa towbatuhu ma asaxayso toobaddiisu saddexdaa shardi mid ka mida haddii la waayo toobaddiisu asixi mayso waa in saddexda shardi dhammaystiran yihiin oo saddexdaba lala wada yimaadaa wa in kaanat ilmacsiyatu hadday tahay macsida ama dembigu tatacallaqu biaadamiyin mid ku tacalluqda xaq aadami fa shuruuduha arbaca shardiyadeedu waxay noqonayaan afar shardi bay noqonayaan haadihi alaaatu saddexdan shardi aynu soo sheegnay wa an yabra'a iyo inuu ka beri noqdo min xaqi saaxibiha waa inuu ka beri noqdaa min xaqi saaxibiha cidda marka waxa weeye u saaxiibka ah dembigaasi ku tacalluqaayo xaqeedii waa inuu ka beri noqdaa oo bimacnaa xaqeedii yani waxa weeye iska saaraa oo siduu uga beri noqonayaa isaga saarayaa oo uga dhex baxayaa fain kaanat maalan aw naxwahu hadday tahay maal hadday tahay aw naxwahu ama wax maal la mida hadday tahay raddahu ilayhi xoolihii waa u celinaya hadduu ka cafiyana waa la mido waxay ka dhigantahay dee inuu celiyey hadday maal tahay ama wax la mida waa u celinaya wa kaanat hadday tahay xadda qadfin xaddulqadfi hadday tahay wa naxwahu iyo waxa la midkaa inuu zina ku masabiday oo yidhi waa zinaystay oo kale oo zina ku ganay wa naxwahu iyo wax la mida makkanahu minhu waa tamkiininaya wuxuu awoodsiinayaa in xadkii laga jaro aw talaba cafwahu ama wuxuu weydiisanayaa inuu ka cafiyo wa in kaanat ghiibatan hadday xan tahayna istaxallahu minhaa waa ka xalaashanayaayo inuu cafiyu weydiisanaya inuu cafiyo ayuu weydiisanaya sheekhu wuxuu inoo tilmaamay toobaddu waa waajib oo dee allah baa amro oo aayaadka waa ka inoo keenaayo watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun marka toobaddu waa waajiba weeye waana waajiba bilijmac ijmac bay ku waajibtay dembiyada waaweyn laga toobad keenaa waa waajib bilijmaac sakaa'irta laftooda in laga toobad keeno weeyaan oo dembiyada sakhaa'irtaa laga toobad keeno iyaday soo aroortay dembiyada sakaa'irtaa in lagu dhaafo haddii dembiyada kabaa'irtaa laga dheeraado in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum waxa laydinka reebee laydin diiday kuwooda waaweyn haddaad ka dheeraataan dembiyada kale laydinka dhaafayaa oo laydinka daadinaya marka dembigu hadduu marka xaq aadami aanu ku saabsanayn waxaa loo shardiyaa saddex shardi saddexda shardiya uu shiikhu inoo qoray mid wuxuu ku tacalluqaa wakhtiga la joogo xaalka midna wuxuu ku tacalluqaa mustaqbalka midna wuxuu ku tacalluqaa maadigii mid xaalku ku tacalluqaayo an yuqlica can ilmacsiyati markaa la joogo waa inuu dembigii ka fuqaa oo ka dhex baxaa markaa la joogo waa inuu dembigii ka baxaa shardi weeye waa shardi ku tacalluqa wakhtiga la joogo wa an yandama calaa ficliha waa shardi ku tacalluqa wixii tegey oo yacni samaynta uu dembigaa wakhtiga hore sameeyey waa inuu ka nadaamoodaa oo isku ciilkaambiyaa oo waxa weeye ka qoomamoodaa qoomamo dhab ah xadiisna waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annadamu tawba tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa tawbo tawba weeye shardiga saddexaad wuxuu ku tacalluqaa mustaqbalkaoo waa in la go'aansado dembiga inaan dib loogu noqonayn an yaczima an laa yacuuda ilayha abadaa sharti maaha inaanu dembiga dib ugu laabmin ee waxa shartiya inuu go'aansado niyo dhab ah inaanu dib ugu noqon doonin laba shardi oo kale ahlucilmiga qaarkood ku dareen shardi waxa weeye waa shartulikhlaas oo camal kastoo wanaagsan loo shardiyo waa in ilaahay dartii ay ka tahay toobadkeenkaasi oo liajlillaah u toobadkeenayaa ee istusnimo iyo dadka agtooda sharaf aad ku yeelatidii ha kugu ammaanaan muraadku waa inaanu ahayn waa inuu yahay toobaddaasi liajlillaah ikhlaas waa inay ka tahay baabulikhlaasna waa soo marra shardiga markaa kale ee markaa lagu daray wuxuu yahay ee shan ku noqonaya xilliga uu toobad keenaya wakhti toobaddu furantahy waa inay tahay oo naftu dhuunta aynay soo gaadhin qoraxduna galbeed aynay ka soo bixin ee xilliga la toobad keenaya hadday tahay wakhti aan toobadda la aqbalayn oo naftu dhuunta soo gaadhay dee toobaddii laga aqbali maayo in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir uu inoo keeni doonaaye insha allah naftu hadday dhuunta soo gaadho toobaddu qofkaa waa ka xidhantah waayo waa xaalatu iddiraar waa towbatu diraar laa tawbatu ikhtiyaar shayga labaad waxa weeye waa in marka qoraxdu galbeed ayna ka soo bixin taasi waa mid caama marka labada arrin caynkaa ku saabsanee toobadda aan lagu aqbalayn midna waxa weeye waa xaal khaas ah oo ruux ku gaara midna waa arrin caam oo dadkao dhan ka wada dhexeeya labadaa midnaba waynayna jirin labadaa wixii aan ahayn albaabka towbaddu waa furanyi shantaa shardi baa towbadda loo shardiyaa haddii xaq ilaahay ay ku saabsan tahay mid ka mida shantaa haddii la waayo towbaddaasi waxay noqonaysaa hayru saxiixa midaan ansixin saasay noqonaysa haddii xaq aadami soo galo intaa loo shardiyeyba waa loo shardinayaa waxaa raacaya waa inuu ciddaa xaqeedii u celiyaa wax la celin kara hadduu yahay ama ka xalaashadaa oo waxa weeye xaqii wuxuu ku saabsanaan karaa dhiig wuxuu ku saabsanaan karaa xoolo wuxuu ku saabsanaan karaa xaddulqadfi hadduu dhiiggii iyo xoolihii markaa waxa weeye iska celiyo amaba laga cafiyo waa ka dhacaya laakiin xaqii ilaahay baa ku hadhaya waa inuu toobaddii shuruudihii kalena la yimaadaa hadday tahay xadulqadfi waa inuu marka waxa weeye xadkii in laga jaro waa inuu markaa tamkiiniyaayo marka waxa weeyaan u oggolaadaa hadduu iska cafiyo isagu aanu gaadhsiinin yacni waa halkeeda xaakimkii aanu gaadhsiinin hadduu yidhahdo aniyo qadfigaan kuu sameeyey xadkiina in laga kaa jaro ayaan markaa doonaya hadduu isagu markaa cafiyo dee xaqiisi waa ka dhacaya xaggii ilaahayna waa ka toobadkeeni karaa waynu ka toobad keenaa hadduu yahay marka waxa weeye xan hadduu yahay waa ka xalaashanaya waayo xaq la celinaya xantii ma jiro wuxuu ku xantay inuu u sheego uu yidhahdo icafi ow cafiyo waxay isweydiiyeen culammadu marka uu cafiska doonaayo tafsiilka wuxuu sheegay ama wuxuu sameeyey cafinta miyaa loo shartinayaa mise ijmaalan waa laysaga cafin karaa taa culammadu waa isku khilaafsan yihiin laba qowl bayna kala yihin bacdu ahlicilmi waxay leeyihin ilaa uu tafsiiliyo caddeeyo waxa uu sameeyey ya cafiska ijmaalkii asixi maayo culammada qaarna waxay leeyihin waa asaxaya oo waxay isweydiiyaan hal ilcafwu ibraa'un aw tamliik waa qaacido marka hore culammadu ku kala duwan yihiin cafwigu ma tamliik iyo mulkisiinba mise waa ibraa' iyo beriyeelis labada waa iyoma laba qowl baa iskaga jira cala kulli xaal xuquuqda caynkaasa inuu iska celiyo waxa u raacaysa toobadda shuruudihii kale inuu la yimaado ayaa u raacaysa dadka qaar waxay moodaan hadday xaq aadmi ku saabsan tahay bes isaga inaad ka xalaashato mooyaane wax kalaba inaan saarayn ya oo le hebla waa ku xamaneed ee incafi towbadda shuruuddii ma dhammayn shanta shardiyo horeba waa loo shardinayaa shardigan lixaadna ziyaaday la tahay xaqa aadmi hadday ku saabsan tahay oo cafinta ah ama celinta ah markaa wixii haddii la celin karayo ama cafinta ah saamaxadda la saamaxayaa inta kale markay kuu raacday markaa waxbaa ku taraysaaye laakiin haddii kale dembigii kaama wada dhicin waayo dee xaq ilaahayna waa ku jiraayo dee allah waa xarrimay oo dembi allahna waad ka gashay markaad xaqa aadmi ku xadgudubtay oo macsuum ahoo dhowran xaq makhluuqna waad ku xadgudubtay markaa toobadda shuruuddeedu waa inay dhammaystirantaa wayajibu yajibu an yatuuba min jamiici dunuub waxaa waajibaya an yatuuba inuu ka toobad keeno min jamiici dunuubi dembiyadoo dhan inuu ka toobad keenaa waa waajib fa in taaba min bacdiha hadduu ka toobad keeno dembiyada qaarkood ka toobad keeno oo qaarna aanu ka toobad keenin saxat towbatuhu way ansaxaysaa toobaddiisu intuu ka toobad keenay toobaddiisu waa ansaxaysaa cinda ahli lxaqi yani culammada ahluxaqa agtooda waa ansaxaysaa qadarkuu ka toobad keenay oo min dalika dembi dembigaas ah wa baqiya calayhi albaaqi waxaa ku hadhaya intii ku hadhsanayd ee dembiyada ahaydna way ku hadhaysaayo dhaladiisay sidii u saaran tahay waa mas'ale culammada ay isweydiiyaan ma dhici kartaa qofku inuu dembiyada qaar ka toobad keeno qaarna aanu ka toobad keenin qolyaha qaarkood baa waxay yidhaahdeen maya ma dhici karta yidhahdeen waayo toobaddu waa noqosho allah loo noqonayo muctasiladii baa saa qaba waxay yidhahdeen dhammaan dembiyada waa in mar laga wada toobad keenaa haddii qayb laga toobad keeno aan qayb laga toobad keenin inta laga toobad keenana toobaddeeda asix mayso kullu dunuub jamiicu dunuub waa in laga toobad keenaa bay yidhahdeen laakiin saxdu waxay tahay waa in markaa waxa weeye intuu ka toobad keenay toobaddeedu inay u asaxayso intaanu ka toobad keenina inay ku hadhsanaanayso daliil sheegaya inay shardi tahay dembiyada mar in laga wada toobad keeno haddii qaar laga toobad keeni waayo kuwa kale toobaddu aynay asaxayn lama hayo waa saas weyi laakiin waxaa waajiba marka hore in laga wada toobad keena waa waajib laakiin shartay isu tahay ma aha dembiyadoo dhan in laga wada toobad keenaa waa waajib waa shay laakiin shartay isu yihiin dhammaan in laga toobad keenaa yadu sax ma waqad tadaaharat dalaa'ilu alkitaabi wasunnati wa ijmaacu alummati cala wujuubi atawba waqad tadaaharat waa isxoojisay oo waa isquwaysay dalaa'il kitaabi kitaabka qur'aanka daliiladiisu aayaadkiisu iyo wa sunnati daliilada sunnadu wa ijmaacu lummati iyo ummadda iswaafaqeedu intuba waxay isku xoojiyeen oo isku raaceen calaa wujuubi tawbati towbaddu inay waajib tahay oo qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaaca intaba waajib bay ku tahay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wa tuubuu toobadkeenoo u soo noqda ila allaahi xagga allah u toobadkeenoo u soo noqda jamiican xaala dhammaantiin tihiin ayuha almu'minuuna mu'miniinow kuwiinan mu'miniinta ahow lacallakum tuflixuuna si aa u liibaantaan allah u toobad keena waa amar walamru yaqtadi lwujuub qaacidaduna waxay tahay amarku wuxuu keensadaa waajibnimuu keensadaa marka waxaa laga qaadanaya inay waajib tahay in la toobad keenaa wa qaala tacaala allah waxau yidhi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh istakfiruu dembidhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembidhaaf weydiista uma tuubuu ilayh intaa dabadeedna xagga allaah u soo noqda u toobadkeena yaduna waa amar wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwiinna rumeeyeyow tuubuu ila allaahi xagga allah u toobadkeena towbatan towbad u toobadkeena towbaddaasoo nasuuxan saafiyo badhaxla yaa towbad badhaxla oo saafi ah allah u toobad keena waa awaamir aayaadkaas sidii towbaddii ay amrayaan xadiiska afariyo tobnaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abu hurayra waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanayo wallaahi allah baan ku dhaartaye innii la astakfirullaha anigu ilaahay baan dembidhaaf weydiistaa anigu allah baan dembidhaaf weydiistaa wa atuubu ilayh xagga allah baan u toobad keenaa fil yowmi maalinta gudaheeda akara min sabciina mara halka maalin gudaheed toddobaatan goor in ka badan toddobaatan mar in ka badan baana allah dembidhaaf weydiistaa xaggiisana u toobad keenaa rawaahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey xadiiska shan iyo tobnaad wacan can ilaqari bni yasaarin ilmusaniyi radia allaahu canhu waxaa markaa muslim ka soo wariyey saxaabiga alaqari la odhan jiray qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow tuubuu ila allahi xagga allah u toobadkeena wastakfiruuh allah dembidhaaf weydiista fa innii atuubu fi lyowmi mi'ata mara anigu waxa maalinta gudaheeda waxaan allah u toobad keenaa xagga allah u noqdaa boqol mar ama boqol goor rawaahu muslim xadiiskana muslim baa soo wariyey labada xadiisba waxay tilmaamayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam istikfaar iyo towbad inuu la iman jiray maalin kasta inuu la iman jiray maalin kasta oo qofku marka waxa weeye waa inuu mar kastaba yacni markaa towbadda iyo istikfaarka la yimaadaa waata markaa laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin waxaa waa bariisataan idinkoo toobad keenaya waxaana habeensataan ama galabaysataan idinkoo toobad keenaya bimacnaa waxa weeye subaxnimo kasta iyo habeen kasta waa inaad rabbi u toobad keentaa si markaad waxa weeye geeridu kuu timaadaba adigoo taa'ib oo toobad keenay si ay kugu timaaddo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku celcelin jiray astaqfir allaha wa atuubu ilayh astaqfir allaha wa atuubu ilayh waxaa markaa wuxuu tilmaamaya abu maalintii toddobaatan goor in ka badan inuu marka waxa weeye nebigu odhan jiray yacni marka astaqfiru allah wa atuubu ilayh nebigaaba sheegay nebiguna waa ku dhaartay inuu saa sameeyo aksara min sabciina mara isma diidayaan fi lyowmi mi'ata mara iyo aksara min sabciina mara waayo boqolka goor toddobaatan goor waa ka badan yihiin ya marka waxay noqonaysaa boqol goor buu ilaahay maalin kastaba yacni toobad weydiisan jiray waa qadarka ugu yar maalmaha qaarkood waa ka badin jiray taa waxaa caddaynaya saxaabadu inay yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood majlis hal majlisoo uu nebigu fadhiyo baanu boqol goor uga tirin jirray astakfir allah wa atuubu ilayh hadda waa hal majlis ou fadhiyo baan u tirin jirray boqol goor astakfir allah wa atuubu ilayh marka waxay noqonaysaa markuu ugu yaryahu intan ilaahay dembidhaaf weydiisan jiray una toobadkeeni jiray marka istikfaarka iyo toobadda waa in aad iyo aad loo farabadsadaa aad iyo aad loogu dadaalaa xadiiska lixyo tobnaad wcan abi xamzata anas bni malikin alansaariyi khadimi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laallahu afraxu bitowbati cabdihi min axadikum saqata cala baciirihi waqad adalahu fii ardi falah muttafaqun caleyh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi xamza oo anas ibni malik ah alansaariyi khaadimi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay kii u shaqayn jiray ahaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiino yimi sannaddii labaad baa anas hooyadii baa nebiga u geysay calayhi salaatu wasalaam nebiga dabeedna waxay tihi inankana ha kuu shaqeeyo dabeedna sidii buu ugu shaqayn jiray xadiis waxaa ku soo aroortay inuu yidhi khadamtu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cashara siniin toban sano nebiga u shaqaynayey riwaayo kale xadiis kalena waxaa ku soo aroortay inuu yidhi waxaa nebiga u shaqaynayay calayhi salaatu wasalaam sagaal sano labaduba waa sugan yihiin ismana diidayaanoo macnuhu waxay noqonayaan sagaal sano iyo dhowr bilood buu u shaqaynayey marka marna waxaa la sameeyey tarxulkasri marna waxaa la sameeyey jabrulkasri yacani luqada carbeed waxaa lagu yaqaannaa in wakhtiyada qaarkood jajabka la tuuro oo inta buuraha bes la sheego taa waxaa la yidhaahdaa darxulkasri baa la yidhaahdaa inta jacabkaabaa la tuurayaa sannadii sarrifantay dhowr bilood maadaamuu la shaqaynaya dhowr biloodna aanu la shaqaynayn intii marka weye jajabka ahayd baa la tuuray markan kalena waa la buuragareeyoo jabrulkasri baa la yidhahdaa inta markaa jacabka ah baa layska buuragareeyaa oo iyo tobankii bilo ka dhiman yihiin ayaa waxaa la yidhi toban sanay ahayd marna waa jabrulkasri marna waa tarxulkasri nabigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis fara badan ayuu ka weeleeyo muksiriintu ka mid yahay axaadiistoodu tirada badan yihiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey allaahuma aksir maalahu wa waladahu wa baarik fiihima ilaahow xoolihiisa badi ubadkiisana badi una barakee saas aawadeed wuxuu noqday ansaarta ragga ugu xoolaha badan buu ka mid ahaaday barakada ducada nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi dadka kale halka beertoodu hal mar ay dhasho sannadkii aniga laba goor bay ii dhashaa buu idhi aniga laba goor ayay ii dhashaa buuhi ubadkiisuna aad bay u bateen ubad aad u fara badan buu dhalay bacdi waxay yidhahdeen markay sheegayaan boqol iyo dhowr iyo labaatan caruura oo awlaadu sulbiya buu dhalay waxaa laga yaabaa inta sakiirtay inayna ku darin waxaa laga sheegay inuu yidhi intii aan xajaaj markaa aanu iman ka hor ubadkayga boqol in ka badan baan aasay marka ubadkiisuna aad buu u wuxuu kaloo nebigu ugu duceeyey calayhi salaatu wasalaam inuu cimrigiisa ilaahay dheereeyo wa atil xayaatahu ducada inta hore waxay ku sugan tahay saxiixyada laakiin qadarkaa dambe bukhaari baa adabulmufradka ku soo wariyey culamada qaarkoodna waa quweynayaan culamada quweysayna waxaa ka mid ah alshaykhu alalbani raximah allah qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam lallahu afraxu bitawbati cabdihi min axadikum ay wallaahi allah baan ku dhaartay laamku waa muwati'a lilqasame oo dhaar jawaabteed bay gogol dhigaysaaye lallaahu allah baa afraxu kaga farxid badan bitawbati cabdihi addoonkiisu toobadkeenka uu toobad keenaayo waa masdaru mudaafun lifaacilihi towbaddu addoonkay ka dhacaysaa min axadikum ay min faraxi axadikum midkiin faraxiisa ilaahay ayaa ka farax badan saqata calaa baciirih xaal axadkiinnaasi saqada uu ku dhacay waxaa loo jeedaa uu helay calaa baciirihi tuliddiisii ayuu helay baciir waxaa caan ah in la yidhaahdo awrka laakiin luqada carbeed macnahay ku asalka ahayd waxay ahayd baciir in tulid la yidhaahdo oo awrkii hasha mid walba ay ku dhacayso laakiin curfigii dambe wuxuu ku caanbaxay baciir in la yidhaahdo awrka saqata calaa baciirih xaal axadkii naasi saqada marka uu ku turunturooday bimacnaa uu helay calaa baciirihi tuluddiisii buu helay wuxuu tuluddiisa helay waqad qad adallahu walxaal qad adallahu uu lumiyey bimacnaa uu dayacay fii ardi falaatin ama fii ardin falaatin labadaba waa loo dabdiyey yacni bilidaafati iyo bitanwiini wuxuu ku dayacay ku lumiyey bimacnaa ku dayacay oo ay kaga luntay fii ardi falaatin dhul markaa lama degaan ah oo cidlo ah ama fii ardin falaatin oo falaadka ardiga laga sifaynaayo fii ardin dhul gudihii ayuu markaa ku dayacay oo ay kaga luntay dhulkaasoo falaatin iska ballaadhan oo waasican cidi degganayn oo lama degaan ah muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bimacnaa bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay agsarka culammadu hadday yidhahdaan muttafaqun calayhi waxay uga jeedaan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin saaxibu muntaqa alakhbaar waa almajd ibnu taymiya weeyaane kitaabka xadiiskee muntaqa alakhbaar la yidhaahdo shiikha allifay waa ibnu taymiye awowgii weeyaane abulbarakaat almajd ibnu taymiya isagu wuxuu isticmaalaa hadduu muttafaqun calayhi yidhaahdo waa istilaax u gaaree waxaa isku waafaqay saddex shiikh imaam axmed iyo imaam bukhaari iyo imaam muslim saddexdaasi markay isku waafaqaanoo imaam axmed la socdo ayuu muttafaqun calayhi yidhaahdaa ee haddaan markaa imaam axmed la socon isagu uma isticmaalo muttafaqun calayhi waa istilaax khaasoo yuxfadu lahu isagaa loo xafidaya culammada kale sida kaley qabaan wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo limuslimin muslim u sugnaatay waxaa loo jeedaa muslim la gaar noqdoo bukhaari kala gaar yahay lallahu ashaddu faraxan allah baa ka darraansho badan faraxan xagga faraxa bitawbati cabdihi uu ku farxaayo addoonkiisa toobadda uu toobad keeno uu ku farxayo xiina yatuubu goortuu toobad keenaayo addoonku ilayhi ay ilallah xagga ilaahay u toobad keenaayo toobadda ikhlaas ku samaynaayo ilaada markaa lagu gudbiyey culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waxaa laga fahmayaa in macno ikhlaasna ku jiro oo towbadda allah loo saafi yeelaayo min axadikum midkiin buu ka markaa farax badan yahay kaana calaa raaxilatihi axadkaasi xaal kaana markaa uu ahaa u ahaan jiray calaa raaxilatii daabaddiisa mid markaa ku dul sugan uu ahaan jiray biardin dhul gudihii daabaddiisa mid ku kor sugan ahaan jiray dhul gudihii biardin falaatin dhul lama degaan oo cidla ah fanfalatat minhu way ka baxsatay daabaddii waxay ka baxsatay wa calayha tacaamuhu wa sharaabuhu waalxaal calayha korkeeda uu ku sugan yahay tacaamuhu cuntadiisiiyo wa sharaabuhu wuxuu cabbaayey ay ku sugan yihiin fa ayisa waa quustay minhaa raaxiladii ayuu ka quustay daabaddiisii ayuu ka quustay rakuubka u ahayd yacni markaas sahayduna u saarnayd fa ataa shajaratan geed buu yimi markuu daalay wuxuu raaraadiyeba ayuu geed yimi fadajaca fii dilliha wuxuu jiifsaday geedkaa hadhkiisii ayuu jiifsaday wuxuu geedka hadhkiisa jiifsaday waqad ayisa walxaal qad ayisa uu quustay min raaxilatihi daabaddiisa inuu helo uu ka quustay fa baynamaa huwa kadalik wakhti gudihiisoo ninkaasi uu sidaa ku sugan yahay id huwa biha qaa'ima cindah id huwa biha waaba isagii oo yacni markaa daabadda helitaankeedii ku sugan oo daabaddii helay qaa'imatan xaalay taagan tahay cindahu isaga agtiisa ay taagan tahay id waxaa hadda loo isticmaalayaa macna alfujaa'iya oo id miyaa fujaa'iye loo isticmaalaa haa haddii baynaa ama baynamaa ay ka horrayso macnaha fujaa'iye waa loo fasiraa haddana baynamaa baa ka horraysa haddii labadaa mida aynay ka horraynin macnalfujaa'iya uma timaado macno fujaa'iya ah, uma timaado fujaa'igu waxa weeye waa macno kedise ah isla markiiba waxaa ku kediyey isagoo daabaddii marka waxa weeye ay ku ag sugantay fa baynamaa ay fii zamanin wakhti gudihiiyo huwa kadaalika uu sidaa yahay baynamaa waxay noqonaysaa wakhti gudihii in laga tilmaamaayo id huwa biha waaba isagii oo daabaddii ku sugan bimacnaa daabaddii ay ag joogto qaa'imatan xaalay taagan tahay cindahu isaga agtiisa ay taagan tahay fa akhada waa qabsaday bikhitaamihaa hoggaankeedii buu qabsaday umma qaala dabeedna wuxuu yidhi min shiddati alfarax farxadda daran ee haleeshay daraaddeed wuxuu la yidhi allaahumma yaa allaahu allaahow anta cabdiya adigu addoonkaygii baa tahay buu yidhi wa ana rabbuka anna rabbigaabaan ahay buu yidhi wuxuu doonayay inuu yidhaahdo anta rabbii wa ana cabduk laakiin faraxii baa ka asadihiyey faraxii baa ka qaalib noqday markaasaa siduu doonaayey mooye sida lidka ku aba hadalkii uga dhacay allaahumma allaahow anta cabdii buu yidhi dhinkii adigu addoonkaygii baa tahay wa ana rabbuka anna rabbigaa baan ahay farxadda daraaddeeda ka qaalib noqotay buu la halmaamay oo waxaanu ku talagelin uu ku hadlay akhta'a min shiddati alfarax akhta'a waa gefay ama waa halmaamay min shiddati alfarax wuxuu la gafay ama la halmaamay farxadda daran daraaddeed buu la halmaamay istiinaaf bayaaniyo weeyo waxay markaa ka dhigantahay su'aali inay qarsoon tahay laba istiinaaf baa jira istiinaaf naxwi iyo istiinaaf bayaani istiinaafka naxwigaa waxaa loo isticmaalaa kan wax laga hor sheegine hadalka lagu bilaabo ayaa waxaa la yidhahdaa waa isti'naaf naxwi istiinaaf bayaaniyana waxaa loo isticmaalaa su'aal qarsoon hadalka lagaga jawaabo waxaa la yidhahda waa isti'naaf bayaaniya baa la yidhahdaa marka kaannahu in la yidhi sababulkhata'i waa maxay markaasaa la akhta'a min shiddati alfarax wuxuu la khata'ay oo la halmaamay farxadda daran daraaddeed buu la halmaamay xadiidkani waxauu inoo sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay allah inuu ku farxo toobadda addoonkiisu u toobad keeno allah inuu aad iyo aad ugu farxo halkaana waxaa laga qaadanayaa allah toobadda waa jecel yahay in addoonku toobad keeno dembi kastaba ha la yimaadee allah waa jecel yahay waxaa kaloo ka imanaysa sifatulfarax in allah loo sugo sifada faraxa ilaahayna lama mid aha faraxa addoommada lama mid aha farax addoon farxo dee waxa ugu farxad badan addoonka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam safar buu ahaa qariib buu ahaa beled buu marayaa aan dhulkiisii ahayn meel bahgooyaa oo cidla ah oo goobaale gabbal kuugu dhacoo kale iska ah ayuunbuu markaysagaa marayey sahayduu sitay iyo biyuhu sitay iyo wixii oo dhan iyo daabbaddiiba waa waayey waa raadiyo waa doonay waa ka quustay meel ma gaadhi karo wuxuu markaa cuno ma haysto wuxuu cabbo ma haysto deegaan meesha ka dhowii ma jirto marka waxau isleeyahay waad dhimanaysaa isagoo istislaam xaaladiisu tahay oo isleeyahay goortay geeridu kuu timaaddo uun markaa arag ile meel ma gaadhi kartide tabcaan weeyi iyuu geed hoostii iska jiibsaday ma filanayo nolol wuxuu isleeyahy waad dhimanaysa siduu caynkii u ahaa ayuunbaa uu halkii isaga jiifay ayuunbuu indhaha kala qaado wuxuu arkay daabaddiisiioo dul taagan oo sahaydiisii biyihiisii iyo raashinkiisina u saaran yihiin yaa farxad intee la eg buu farxayaa rajadii nololeed baa markan soo gelaysa markii hore quus buu iska ahaa iyadana inuu helo waa ka quustay meeluu rajaynayo inuu gaadhi karaana ma jirto meeshuna waa cidla ya xaaladda caynkaasa farxadda uu farxay waxay noqotay farxad aad iyo aad u daran dee addoon farxadda uu farxo waxay noqonaysaa nooca ugu daran farxadda ee ugu miisaanka badan haddana waxaa laynoo sheegay faraxa allah ku farxo towbadda addoonkiisu u toobad keenaa taas inay ka daran tahay halka waxaa ka soo baxaysaa faraxa ilaahay lama mid aha faraxa addoommada laysa ka milihi shay waxaa lagu dareerinayaa qaacidada guud oo ah allah wax shabbahaa ma jiraan marka sifaadka ilaahay sifaad la midii ma jiro makhluuq shabbahaa ma jiro isaguna makhluuquma eka oo makhluuq ma shabbaho faraxa iyo faraxa lafdigu inuu iswaafaqaa mar haddii tashbiiha la nafyinayo tashbiihi noqon mayso firaqa qaarkood sida marka ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo yacni muctasiladoo kaba sii shishaysaa iyagu waxay leeyihiin sifada faraxa farax haddii ilaahay lagu itlaaqo ama raalli ahaansho lagu itlaaqo oo lagu sheego lagu sifeeyo oo la yidhahdo waa raalli noqdaa ama waa cadhoodaa ama waa farxaa ama wejaa u sugan ama gacmaa u sugan iyo sifaadka la midkaa ah, waxay odhanayaan sugista loo sugaa caynu tashbiihi ah inaad ka daba keentaa yacni waxa weeye tashbiih ma aho kuwa khalqiga lama mid aha waxay noqonaysaa un min baabi tanaaqud isburin bay noqonaysaa ee mid ka badbaadinaysa qofka tashbiihi ma aha ya muctasila qaacido mutlaqay ka qabaan oo sifaadkao dhan bay de halkaa wada marinayaan ilaa kuwa ashaaciriya maaturidiya sugayaan oo ashaacirada maaturidiyadaba iyo salafkii intaba waxay ku magacaabayaan inay markaa yihiin mushabbiho bimujarad inay sifaadka sugeen daraaddeed bay saa ugu magacaabayaan ya oo waxay leeyihiin inaad markaa sifaatkan allah u sugtaan waa caynu tashbiihi oo aad tidhaahdo xayaataa ilaahay u sugnaatay ama cilmibaa u sugnaaday sifo cilmi la yidhaahdo ama sifo xayaato la yidhahdo ama sifo kalaam la yidhaahdo ama sifo samci la ama sifo basar la yidhahdo qolyaha ashaacirada ee maaturidi waxay leeyihin maya hala kala saaro sifaatko kuwa caqligaa waajibiyey yaa oo iminka samciga iyo basarka iyo kalaamka iyo xayaatada iyo cilmiga iyo qudrada sifaatka caynkaasa waxay yidhahdeen in allah loo sugo waxay noqonaysaa waxa weeye qaar caqligu waajibinayo waayo madhnaanshaha allah ka madhnaadaa waxay noqonaysaa nuqsaan ayay noqonaysaa bay yidhahdeen marka daruuri waxa ayn ah rabbi loo sugo laakiin inta kale waa saa u sheegteen bay yidhahdeen sifaatkan kale marka haddii la sugo iyadu tashbiih bay noqonaysaa muctasila kamay garaysan waxay leeyihiin kuwaa sugteen iyo kuwaa diiddeenee markaa nala nagu raacdeen ta'wiilkooda waxba isma dooriyaan ee tanaaqudka iska daayo ama markaa tansiiha aanu hayno soo wada raaca yaa ama tashbiiha iska wada qaata halkaasay ka saareen qolyahan markaa ashaaciriya maaturidiya waxay leeyihiin maya sifaatkan iyagu markaa tashbiih bay ku moodsiinayaa wa kulla nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawwid rum tansiiha laqaani waa ka odhanaaya naskaas soo ku moodsiiyaa tashbiih ku moodsiiyaa ama ta'wiili ama tafwiidi oo tafwiid mutlaqa ku samee ama ta'wiiliyo daahirkiisa ka leexi wa rum tansiiha tansiihna u qasad salafkii siday qabeen waxay tahay sifaatka ku soo arooray sunnada iyo qur'aanka ku soo arooray qur'aanka iyo sunnada sifaatka ku soo arooray in sidooda loo sugo dhammaantood sida nasku u sugay in loo sugo mar labaadkana tashbiiha laga nafiyo loo diido kayfka iyo qaabkana laga gaabsado lafdan waa macnanna la sugo daahirkeedana aan laga leexin daahirkeeda aynu sheegaynaana waa daahir ilaahay u laa'iqa ee ta makhluuqa ku sugan baa xaqiiqatan ugu sugan ma aha saas aawoodee imaamu tirmidi culammadii ahlusunnuu ka mid ahaa kitaabka weyn ee jaamicaana waa leeyahay aljaamic litirmidi wuxuu ku caanbaxay in sunan la yidhaahdee laakiin sida saxiixa jaamici weeyaane jaamicana waxaa la yidhahdaa kitaabka koobsaday siddeed nooc kitaabka koobsadaa la yidhahdaa jaamic aljaamicu aladii xawaa manaaqiba wa sunanan wa fitanan wa adaba yacni kitaabka koobsaday kitaab manaaqib la yidhahda waa inuu leeyahay waa inuu markaas sunan leeyahay waa qayb labaad waa inuu fitan leeyahay kitaabulfitan waa qayb saddexaad waa inuu kitaabuladab leeyahay kitaabuladab waa inuu leeyahay tafsiiran alriqaaqa waalcaqaa'ida waa inuu kitaabu tafsiir leeyahay waa inuu qayb caqaa'ida leeyahay waa inuu markaa leeyahay riqaaq yacani waxa weye alraqaa'iq ama alriqaaq yacni qayb ku saabsan raqaa'iqda waa inuu leeyahay kitaabu raqaa'iq wasaamilu alaxkaamu khud nilta alhudaa waa inuu leeyahay marka axkaamtii fiqiga ahayd ee marka cibaadaadkiiyo mucaamalaadkiina waa inuu leeyahay alaxkaamu alcamaliya sideeddaa nooc kitaabka koobsada waxaa la aljaamic aljaamici baa la yidhahdaa siddeedda noocba waa koobsada jaamicu tirmidi baa la yidhaahdaa laakiin wuxuu ku caanbaxay sunan in la yidhaahdo dabacaadka qaarkood ama badankoodana lagu daabacay laakiin qaar baa sidii asalka ahayd ee saxda ahayd jaamic lagu qoray kitaabkiisaas jaamica ah ama sunanka sidaad u taqaanba kitaabuzakaa markuu joogo markuu xadiiskii marayo ku saabsanaa yacni addoonku sadaqaddu bixiyo taqabbalaha allaahu biyamiinih fa yurabbiiha kamaa yurabbii axadukum fuluwahu xadiiskaa markuu sharxayo wuxuu odhanayaa isxaaq ibnu raahuuya oo a'immadii salafka eh, ka mid ahaa wakhtiyada qaarkoodna imaamu shaafici markaa munaadarada ay dhex mareen saaxibulimaam axmedna ahaa ayuu wuxuu ka soo naqlinaya inuu yihi tashbiihu ma aha in la yidhaahdo ilaahay yad baa u sugnaatay ama samci baa u sugnaaday ee haddaad tidhaahdo yaddun ka yadii iyo samcunka samcii waa tashbiih laakiin inaad tidhaahdo yad baa u sugnaatay ama samci baa u sugnaaday oo aanad markaa ah, odhan ka yadii odhan tashbiih maaha hadalkaasi waa hadal aad u miisaan badan wuxuuna kala caddaynayaa dariiqii salafka iyo dariiqa markaa dadka lumay wuxuu tilmaamayaa tashbiiha wax in markay noqonaysaa inay tahay marka la yidhaahdo sifadani sifada makhluuqay la mid tahay ama sifadayday la mid tahay markaasay tashbiih noqonaysaa laakiin lafdiga sifada in la sugo oo la yidhaahdo ta makhluuqa lama mid aha inaynay tashbiih ahayn a'immadii salafku dariiqay mareen bay ku tusinaysaa saarat mushariqatan wa sirta mughariban shataana bayna mushariqin wa mugharibi qaacidadaasaa lagu wada dareerinayaa dhammaan oo waxaa la odhanayaa sifadii waa la sugayaa tashbiihana waa laga nafinayaa oo mid makhluuq bay la mid tahay la odhan maayo way ka duwantaa la odhanayaa kayfkiiyo qaabkana waa laga gaabsanayaa taasaa waxay tahay markaa siday salafku ka mareen sifaadka markaa siday ka mareen weeye sifaadkana baab keliya weeyo isku meel baa la marinayaa alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdin sifaadka qaar waxaa laga yidhaahdaa kuwa kalena laga odhanayaa oo in la yidhahdo qaar waa la sugayaa oo tashbiiha laga nafyinayaa oo itifaaqu alasmaa'i laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati waalxaqaa'iq asmaadu inay iswaafaqaan ya sida waxa weeye samci iyo samci sida basar iyo basar sida waxa weeye markaa yad iyo yad sida weji iyo weji sida rida iyo rida inuu lafdigu iswaafaqaa ma keensanayo xaqaa'iqdu inay iswaafaqsantay keensan mayso marka waxa weeye sida xaqii waa sidaas yadaa weeye marka waa in sifaadka dhammaan sida allah loogu sifeeya tashbiihana laga nafiyaa kayfka iyo qaabkana laga gaabsadaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa allah aad inuugu farxo toobadda addoonka u toobad keeno marka toobaddii aad buu u jecel yahay faraxa markaa shakhsigaasi farxana allah faraxu farxa ka daran oo ku farxaayo toobadda addoonkiisu u toobad keenaayo saas aawadeed toobadda iyo istikfaarka waa in lagu dadaalaa si kastoo qofku dembi ugu dhacayna naxariista ilahay waa inaanu ka quusan waa inaan is odhan waxba laga aqbali maayo waxaad samaysay wax laga aqbalayaa ma jiro waa inaan is odhan waa inuu marka waxa weeye naxariista ilaahay rajeeyaa dunuubtuna si kastaba ha u badatee ilaahay ciddii ka toobad keenta waa ka toobad aqbalaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica allah wuxuu yidhi addoommadaydiow nafahooda ku israafayow ha ka quusannina naxariista allah ha ka quusannina yaa si kastoo bimacnaa dembiyo badan a ula timaadeen quusa ha la imanina naxariista ilaahay aa ka quusanaysaan kollayba waxba laga aqbali maayo naar baad gelaysaa is kii toobad keena allah waa ka toobad aqbala ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembiyadoo dhan buu dhaafaa haddaad kullu dunuub la wada timaaddo dembiyada dhammaantood oo xilli towbaddu furantay aad toobad keento towba saxiixa allah toobadda waa ka aqbalaya mar la odhanayo dembiyadu hadday xadkaa kaa gaadhaan towbad la aqbali maayo ma jirto ina allaha yakfiru dunuuba jamiican kullu dunuub haddaad la timaaddo oo xilli un towbaddu furan tahay aad toobad keento shuruuddii towbaddana aad dhammaystirto allah waa kaa aqbalayaa towbadda ee naxariista ilaahay ha ka quusan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa safarka marka la safraayo in sahay la qaataa inay fiican tahay tawakulkana ayna ka hor imanayn waxaa kaloo laga qaadanayaa khataw inuu yahay markaa shay la cafiyey oo la dhaafay inuu yahay rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na markay mu'miniintu sidaa ku ducaysteen xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa qaal allaahu qad facaltu ilaahay baa wuxuu ihi waa yeelay oo bimacnaa wax khata'a iyo nisyaana u qaban maayo qaal allahu qad facaltu walaa junaaxa calaykum fiima akhta'tum bihi walaakin maa tacammadat quluubukum nusuuso badan baa jira waxaa laga qaadanayaa shayga kufriga iyo gaalnimada ah qofku hadduu khata'an ugu hadlo oo qasad aanu uga dhicin shay cafisaan loo qabanay inuu yahay ninkani hadalku ku hadlay waa hadal kufri ah allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk waa kufrun billaah hadalkani ma ku gaaloobay mise kuma gaaloobin maya kuma gaaloobin maxaa caddaynaaya dee waxaa caddaynaaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu yidhi akhtaa min shiddati alfarax taasi waxay caddaynaysaa inaanu dembi ku qabin ou yahay markaa mid laga cafiyey khata'una cudurdaar baabkan inuu u noqonayo ayaa laga qaadanaya inuu khata'u cudurdaar u noqonayaa laga qaadanaya marka halmaankaa qofka u halmaamo hadduu shay kufriga ku halmaamo loo qaban maayo shiddatulfarax keliyana kuma xidhnee hadduu khata u siyaalo kale ku yimaado lafteeda yaa waxa weeye oo khata'un uu yahay wuxuu noqonayaa manaadka xukunku ku yahy waa khata'a ina allaha wadaca an ummati alkhata'a waannisyaana wama stukrihu calayh khata'an ummaddan waa laga dhaafa waa mid laga cafiyey saas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk